bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan saaxiib yaalidilkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal goorahan oo kale ayaad ka maqashaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho wacan saaxiibayaal waa maalin talaadaha taarikhdan waxay ku beegan tahay labaiy tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannadkun oo qodobada ogaal haddii ala yidhaahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo ku siisiqaya deegaano hor leh oo dhaca bariga iyo koonfurta gobolka galgaduud magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya weli waxaa ku shirsan mucaaradka koonfur galbeed iyadoo lagu wado in saacadaha soo aadan shirkaas war laga soo saaro qodobada kalood maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya kumanaan qof oo ku dhintay duufaan iyo daadad ku dhuftay dalka libiya madaxweynaha kuuriyada waqooyina waxa uu booqasho rasmi ah uu ku tagay dalka raashka xilli dhigiisa dalkaasi uu kula kulmi doono magaalada caasimad ah dalka ruushka qodobadaas iyo dabcan wix war nagu soo kordho iyo xubnihii joogtada ah ayaa barnaamijka qeyb ka ah u diyaar garooba saaxiib yaal dhegeysiga barnaamijkeena ogaal wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan cadowa haynaga naga mudan bogaadin tariikhdan afarka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan baylihin lihiin abnigu badbaadiya nabad la helo waxa naga mudan ogaadin qaritana balka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan baylihin amnigu badbaadiyo nabad la helo ayay ballan qaadayaan waxaa laga mudan bogaadin bishaariyo sharaf baa helay mas-uuliyiintii badheedhoy bagay guusha u heleene dhaqaalaha baahintiisa ayay ballan qaadayaan

waxaa dhigaysa guriga qarankii awoodi waraaraha aytinka ayaad babka u furteene raatiinuna nuurte deegaanuna baaqi tahay buluglow calanka iyo badbaadada qaranka iyaga ayaan barbar taaganahay intuu ruur nagaabad qabo baaqi tahay buluglow calanka iyo badbaadada qaranka iyaga ayaan barbar taaganahay kabali sida hore kabadi cadowahay naga babe mar kale hawshaalabadikabali dawladeeniye kabadi kabadiyo hawshabadi

kataa kataa qashinka jidka walaalay ummaddu u dhexeeya kadaa qashinka ku shubaysa maxaa kaa galay adimaa ku hoyda walaali miyaadan ogeyn in nebigeenna naxariista nabadgel korkiisa ahaatee uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weynna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moos ba allaha ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaayo iimaan ma leedahay waayahay saaxiibyaal mar markale barqaa wanaagsan aynu ku bilaawnay barnaamijka gobolka galgaduud hadaan ku bilaawno ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa waxa ay ku sii siqayaan deegaano hor leh oo dhaca bariga iyo sidoo kale koonfurta gobolka galgaduud wararka ka helayno gobolkaas waxay sheegayaan in ciidamada dowladdu iminka ay kaabiga ku hayaan magaalada wabxo ee bariga gobolka galgaduud halkaasi oo looga sii gudbayo magaalada ceelbuur oo horey looga soo laabtay webxa iyo ceelbowr tiro dhowr jeer oo hore ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa gaaray laakiin dib ayay uga soo ruqaansadeen oo ay kasoo baxeen markii cows weyne dagaalka uu dhacay oo al-shabaab ciidamada dowladda weerar xoogan ay ku ekeeyeen bishiina dhaaftay ee cows weyne weerar lagu soo qaaday dhinaca kale ee deegaanka ceel oo shalay ciidamada dowladdu ay la wareegeen aageeda ciidamadu waxay ka wadaan howlgalo u badan mirabaaris iyo isla deegaano kale oo dhaca aagaasi waxaana ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka suurtagal ah in saacadaha soo hadan ay qabsadaan deegaano hor oo ka tirsan bariga iyo koonfurta gobolka galgaduud wariyaheena xasan axmed maxamed oo cadaado ku sugan ayaan wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqa ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda Eh, axmed aada umahadsan tahay howlgalo eh, milatary oo ka dhana kooxda al-shabaab ayaa waxau ka socdaa deegaano badan oo dhanka bari uga beegaan magaalada caasimada waa dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb deegaanka wabxo oo hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayay saada subax kadib milatariga soomaaliya oo garabsanaya ciidamada deegaanka gudaha u galeen waxaana deegaankaas uu dib ka noqonayaa eh, deegaan markii labaad gacantay ku dhigaan ciidamada xooga sanadkan gudihiisa waxaana deegaankaas qayb uu yahay deegaanada dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaayeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo deegaanka ee la wareegayey magaalada wadxo waxay warbaahintu xaqiijiyeen inaysan weli gudaha u galin magaalada la ah. ay ku sugan yihiin bilaadka magaaladaasi ayagoo sheegay in inta aysan magaalada gudaha u galin howlgallada miinibaalesa ay samayn doonaan si looga badbaado qaraxyada iyo miilooyinka dagaalamayaasha al-shabaab ay geliyaan magaalooyinka ay ka baxayaan kor inta aysan ka bixin waxaa saraakiisha ciidamada xooga dalka guud deegaanka ay xaqiijiyeen in ay qabteen magaalada wubxo ee ka tirsan gobolka galguduud islamarkaasna ay howlgallo miinbaarisa ay ka wadaan dhowr goobood oo deegaankaasi wixii kasoo baxna dib u warbalan ay la wadaagi doonaan dhinaca kale eh, deegaanka ceel la helay duleedkiisa gaar ahaan inta udhexaysa ceelgaras iyo ceel helay waxaa ka socda howlgallo meelitiro oo ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana halkaas howlgallo ka wada ciidamada xooga dalka kuwa deegaanka saraakiisha ciidamada waxa ay xaqiijiyeen inay ku raajoogaan xubno dagaalamayaal ah oo xalay sida la sheegay tiro madaafiica ah ku qaraacay fariisimo ciidamada garabsaniga ay ka samaysan deegaanka ceellehley waxay sheegeen inay hadda ku raajoogaan xubnihii shabaabka ee ka carray deegaanka ayuu sheegay inay careen dhulka dhulka hawdka ah ee u dhow magaalada caalgaras ee gobolka galgaduud saraakiisha militari maysan cadiin xubnaha waxay ahaayeen halka fariisimo ay ka samaysteen laakiin waxay sheegeen inay ku raajoogaan markaasna ugu daba tegi doonaan halka fariisinkaas ay ka samaysteen deegaanka ceellehley ayaa saan afartan kilomitr ayuu dhanka bari uga baayahay caasimada galmudug waxaana qeyb uu ka ahaa goobaha meel soo dhaafay milatariga soomaaliya al-shabaab ay kala wareegaan waxaa deegaankaasi farisin xoogan ku ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qeyb koob iyo labaatanaad oo garabsanaya eh, ciidamada milatariga oo lagu magac al-judaana iyo ciidamada dadka deegaanka waxaana qeyb ay ka ahaayeen ciidamada xooga dhowrka maameel lasoo dhaafay shabaab ku baahsan dhulka duurka ah ee galmudug gaar ahaan gobolka galmudug waxaa halkaas madnida soo dhaafay ku sugnaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowlada federaalka cabdiqaadir maxamed nuur jaamac iyo sidoo kale taliya hay-adda nabadsuuda sirdoonka qaranka iyo mas-uuliin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka galmudug waxaana guud ahaan ay ka midaysnaayeen dulanka al-shabaabka dhanka ay ka socda gobolkan waxaa mas kala duwan ay xaqiijiyeen in howlgalkan ka socda gobolka uusan noqon doonin mid hakada islamarkaasna uu noqdo wax ugu sawira laakiin qorshaha weyn uu yahay in ilaa ceelbur ay ku istaagaan oo al-shabaab gobol laga saaro islamarkaasna aagga deegaanka u noqdo meel ka xagan eh, dhibaatooyinka ay geysanayeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dhanka eh, deegaanka maasabaqila ee qoyaas ahaan afartan kilomitr dhanka koonfur qoraxsimada ugu aadan magaalada baxda ee gobolka galgaduud waxaa ka socda abaabul xoogan oo ay wadaan eh, dadka deegaanka oo garabsanaya milatariga soomaaliya gaar ahaan qaybta koob iyo labaatanaad mm. waxaana qorshuhu yahay in dacdaha soo aadan ay gudaha ugalaan deegaan xeeloo la yidhaaha oo qeybkaa deegaan hoos yimaada magaalada camaare ee gobolka mudug waxaa ilo kala duwan xaqiijiyaan in maalmaha soo aadan iyo sacdaha soo aada duulaankaasi la qorsheeyey isla la doonayo in gudaha loo galo doorka goobada ee kooxda al-shabaab ay ku leedahay koonfurta gobolka mudug gaar ahaan deegaanka xeelaba la yidhaah iyo seego ila dhulka hawdka ah ee ku yaala agga deegaankaas waxay sheegeen in uu yahay mid lagu doonayo in al-shabaab loogaga saaro deegaankaas islamarkaasna howlgalkan uu yahay mid ilaa lix aag oo galmudug ka tirsana uu si soon uga socdo lana doonayo in si tartiib tartiiba ah loogu sisiqo filistinka al-shabaab ay kuleeyihiin gobolada mudug iyo galguduud dhinaca kale eh, ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya dadka deegaanka waxaa firismo xoogan ay ka samaysteen deegaan lagu magacaaba dhug waa lug haye oo qeybkaa deegaan hoos yimaada magaalada bacadweyne koonfurda gobolka mudug waxaa qushuu yahay in ayaguna sacdaha soo aadan ay gudaha u galaan falistiima al ee gobolka gaar ahaan qeycad iyo sidoo kale eh, bacadweyne iyo goobaha kale ee kooxaas ay ku leedahay waxaana doonayeen dadka deegaanka wargarabsanaya militariga in ay xaqiijiyeen ammaanka deegaankaasi uu in muddo ay ku soo laabteen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ilaa mas kala duwan ee galmudug waxay in ilaa did ag oo ciidamada farisam ka samaysteen qorshuu yahay in si siman loo socdo oo markaasi si tartiiba loogu tago farsamaha dagaalamayaasha al-shabaab ay ku leeyihiin gobolada midoog galguduud isla markaasna aysan dhici doonin in deegaan la qabta dibna looga baxo al-shabaabna u suurto gelisa in markaasi dib uga soo laabta waayahay xasan ma jira eh, howlgal miino baaris ah maadaama al-shabaab eh, miinooyin badan suurtagal ay tahay ku caasaan eh, shalayna aan ogeen xildhibaano ay ku dhinteen marka howlgalada marka dagaalka laga soo gudbo ciidamadu wax miino baaris ah ma samaynayaan ciidamadu goobaha ay ku sugan yihiin ama deegaan markay qabtaan si guud waxay sameeyeen howlgalad milinbaris intaysan gudaha u galin goobaha ay qabteen ama deegaanada al-shabaab waxaa howlgalka milinbarista meesha ay ka saareysaa miiriimka dagaalamayaasha al-shabaab ay ku aasaan jeedka iyo goobaha muhiimka ee al-shabaab ugu talagaleen ku dhibaateeyaan dadka shacabka iyo muslimiinta kala duwan iyo ciidamada xooga dalka ee gelaya deegaanka deegaanka ceelgaras oo gagabi ka tirsan konton kilomitr u jira dhuusamareeb laba mas-uul oo ka kala tirsan baarlamaanka galmudug iyo golaha deegaanka buursimareeb ayaa ku dhintay ama ku shiiray waxaana ay qeyb ay ka hayeen mashruuc hogaaminayay ciidamo xooga dalka guwa deegaanka ah oo ceelgarashia la wareegay waxaana tan ay timid in ciidamada iyo dadka deegaanka mushiriinta yaryar allah naxariistay ay gudaha gala magaaladaas inta aysan howlgalamayna eh, baaris aysan samayn ciidamada xooga dalka guwa deegaanka ee kooxda al-shabaab wareegay magaalada ceelgarasha gobolka galgaduud ilaa goob kasta ciidamada ay sila sida milisada sayuha dalka minibars uga socdaa waana qorshaha koowaad ee ciidamada xooga dalka kuwa deegaanka ama iskajidawaadba in deegaan la qabto al ay ka baxaanba howlgalo maanibaarisa laga sameeyo inta aan gudaha loo gelin goobahaas al-shabaab ka cadin ama lagala wareeg waay hargeysa halkaasi waxuu horeyeena gobolka galgaduud xasan axmed maxamed wuxuuna faahfaahin ka bixinayay howlgallada militariga soomaaliya iyo ciidamada deegaanku ay ka wadaan gobolkaasi galgaduud ee eh, waxaa noo soo socdo shirka mucaaradka ee eh, koonfur galbeed uga furmay nairobi iyo wararkii u dambeeyey hayeeshee markan saaxiibayaal mar kale wacan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaale markana magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaa tan iyo maalintii axadii ka socdo shir u furmay mucaaradka maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale siyaasiyiin kale oo daneynaya arrinta koonfur galbeed shirkan ayaa wuxuu ka furmay magaaladaasi nairobi waxaana ka qeybgalaya inta badan siyaasiyiin kasoo jeeda koonfur galbeed sida saddexdii gudoomiye baarlamaan ee horey usoo martay golaha shacabka ee maxamed sheekh cusmaan jawaari maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo shariif xasan iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale waxaa sidoo kale shirka qeyb ka ah agaasimihii hore ee madaxtooyada xuseen sheekh maxamuud oo la aaminsan yahay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed shirkan waxaa diiradda lagu saarayaa isbeddel lagu sameeyo ee maamulka koonfur galbeed iyadoo ay mucaaradku dareensan yihiin in madaxweynaha koonfur galbeed uu doonayo inuu taladaasi kordhisto muddo hal sano ah isqabqabsi dheer kadib iyo wadahadal kadib ayaa loo kordhiyey madaxweynaha koonfur galbeed laakiin waxa ay dareensan yihiin mucaaradku in weli muddo kororsi uu danaynayo shirka ayaa la filayaa in saacadahaas oo aadan warmurtiyeed laga soo saaro yeeshee waxaan wax ka weydiinay shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo xasan macalin yuusuf oo kamid ah xubnaha mucaaradka ah ee ku shirsan koonfur galbeed isagoo waryaheena xasan waa wariyaheen farxaan maxamed xuseen waramay ayaa waxau yihi waa mahadsanta walaalkay adi iyo shaqaalaha kulmiye guud ahaan soomaaliya oo dhan meel kasoo joogto waa salaamaya gaar ahaan shaqaalaha waana mahadsan tahay xaqiiqdii eh, saa u sheegtay kulamaa ka jiray muqdisho iyo midka hadda ka socda nairobi kulamadan waxay daarnaayeen oo lagaga hadlayay sidii koonfur galbeed maadaama uu xili xileedkeedii uu dhamaaday madaxweynihii hore joogay koonfur galbeed madaxweynaha ka ahaa Eh, heshiissiyaasadeedna ku joogay hadda inta hadda oo jooga heshiisyaasadeedkii dowladda dhexe ay soo dhex dhigtay isaga iyo maxay ahayd eh, saamileyda siyaasadeed ee reer koonfur galbeed ay dhamaatay intii lasoo dhigin ay dhamaatay waxaa laga hadlayay oo shirarkaas ay daarnaayeen waxay ahaayeen keliyato sidii eh, loo wajihi lahaa doorashadii xiligeeda inay ku dhacdo haye inta hadda xigta shiraa ka socda nairobi uh, waxaa iskugu tegay maxay jilibculusti siyaasadeed ee koonfur galbeed ku abtirsanaysay uh, shirka maalintiisii saddexaad oo hadda gelaya maanta gelaya hadduu ilaah yidhaahdo maantaan laga soo saaraya warmartiyeed iyo qodobadii lagu uh, heshiiyey mase lagu lafaguray maanta laga soo saari doona hadduu ilaah yidhaahdo intaad nairobi ku shir laheedeen arrimaha koonfur galbeed aad kaga hadal laheedeen soo ma dhaamin inaad tagtaan magaalada baydhabo ood madaxda maamulka aad la fariistaan cabashada aad qabtaan aada u jeedisaan walaalo horta baydhabo inaan tagno inaan nairobi tagno inaan ingiriiska tagno waa hadafkeena waa mid haddaan eh, anagoo jarmalka joogna shirnana waxaan ka hadlayna waa koonfur galbeed sidii loo samato bixin lahaa iyo doorashada soo koonfur galbeed inay xilligeeda ku dhacdo inaan baydhabo tagnana wax hadda eh, cusriga oo naga saarana aan ognahay malaha laakiin waxaad og tahay eh, xilligan afartii sano la doortay madaxweynihii xilkiisa oo dhamaaday markau dhamaaday kadib liyirina waxay ahayd waa dhamaaday waktigaas waa dhamaaday dhibaatada ka dhacday iyo dhiiga ku daatay waad ogeed dawladda dhexaa kusoo gurmatay madaxweynaha federaalk oo kamid yahay gudoomiye baarlamaanka oo ku jiro arinta ayada ahayd gacmo gelijireed hoosa loo dhaqaay hoosa loo dhigay oo waxaa lasku soo raacay in hal sano loogu daro sanadkiina wuu dhamaaday hadda gebageba ku dhayma wax maalmo maalmaha ka harsan waxa marka shirarka nairobi in la tago iyo in ingiriiska la tago in baydhabo la tago macno ma sameynayse waxa meesha ka jira iyo dhibaatada meesha ka jirta ninkan malakudhiga sameynaya sidii loo wajihi lahaa ka hadlaynaa maahayna inaan nairobi tagno nairobi boqolaal shiraa lagu soo qabtay dowlada dhexe askunkeeda iyo soomaaliya in shir loo qabto askunkooda kasoo bilowday meesha markasta waxay tahay meesha aad markaas aad fursad ku hesho oo aad danaha kaga hadli karta inaad kaga hadishid wax oo cosriga mase maanacaya ma ogi dhowaan waxaa magaalada baydhabo iyo sidoo kale magaalada muqdisho madasha golaha watashi qaran kulamo ay ku yeesheen waxaa laga soo saaray warmuteed oo dhigaya in madaxda maamul goboleedyada muddaxileedka loo kordhiyay idinkan waxaad leedihin madaxweynehi wakti ayaa ka dhamaaday maxaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk hadday heshiis gaareen idinka maxaad ugu soo horjeedaan heshiiskaasi walaalow eh, madaxda eh, maamul goboleedyada iyo dowlada federaalka eh, waxay sameeyeen kala soo jeedinay sameeyeen waxay kordhiyeenna malaha waxay heshiisay ayaga hoosta ka xariiqeenna malaha kala soo jeedinay sameeyeen kala soo jeedintiina eh, marka lagu soo celiyey oo dastuur in laga dhigo oo la dastuureeyo oo la sharciyeeyo la rabooday baarlamaanka lagu soo celiyey dowlada dhexe baarlamaankeeda kusoo celisay baarlamaankana waa diiday eh, ummada soomaaliyeedna way diiday saamiliyada siyaasadeed soomaaliyeedna way diiday arinkaas wuxuu ahaa muddo bil gudaheeda ah in qodobo qaarkood la fuliyo qodobadii la fulin lahaana eh, waa way feelgaroween oo waa dhaceen oo waa lag waa laga shaqeyn waayey arinkaas arin jira maaha wax la kordhiyeyna malaha laha fikiray soo jeediyeen fikirkiina waa shaqayn waayey marka wax la kordhiyey oon ognahay oo meel ku qoran oo dastuuri aan ognahay ba ma jiraanba madaxda dowladda maxaad kala hadli weyseen cabashadiina koonfur galbeed maadaama heshiiskii hore ee madaxweynaha mudurxileedka loo kordhiyey aad wada gaarteen gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ay goobjoog ka ahaayeen madaxda dowladdu waa ka wada hadalnay federaalka gudoomiyaha iyo madaxweynaha xasan sheekh dhamaantood waa ka wada hadalnay maxay ahayd madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku jiraa guluf siyaasadeed oo guluf dagaaleed oo lagaga soo horjeedo maxay ahayd in dhulka lagu xoreeyo isagoo inta joogintoona dagaalka aadin waan la hadalnay sidii oon arrintaas loo gudageli lahaa ayaan ka wada hadalnay waan mudaysaneen ilaa haddana waan wada hadalnaa anagoo nairobi joogno oona la hadlaa anagoo babaydhabo xamar joogna wada la hadlaa markasta waa wada hadalnaa xiriirkana ma go-ona laakiin hade baashu meesha ay wax ka diidan tahay meesha ay arintu ay ka qoronsan tahay waa ninka hadda xilka sii haaya oo xili siyaasadeed ku joogo siyaasadeed ku joogo xaggiisay ka qoronsan tahay ma aha meel wax aan isku diidanahay annaga iyo saamilyada siyaasadeed koonfur galbeed siyaasiyiinta koonfur galbeed iyo dowladda dhab ay isku diidan yihin maba jiraanba wadanka sidaa sheegtay dagaal ayuu ku jiraa in maamulka koonfur galbeedna waxa uu sheegay inay u diyaargaroobeen si ay ula dagaal lahaayeen soo caqabad waxaad eh, dagaalka haddii aad maamulkiiba eedeynaysaan walaalo aada umahadsan tahay eh, maamulka koonfur galbeed eh, waa maamulkii hore usoo haayay afar afar sano soo joogay afarta sano waxma horeynin haddii uu xoreynay afarta sano u xoreyn lahaa shabaabna afar sano iyo laba sano iyo saddex sano gudahood kuma dhalanin waa joogay afartii sano oo ay ah, arintiisa curdanka aheed oo bilowga ahayd hadduu wax xoreynay markaas u xoreyn lahaa haddii wax kale xoreyn kale uu rabana sanadkii hadda loogu daro wax xoreyn lahaa waxaan aaminsan nahay Eh, bani aadamkuna u arkaayo aan indhaa laga qabsan kara hadii labaatan sano kale u sii joogana inaanu waxba xoreyn ribin xoreynna u ribin in dalkaas u xorooban oo dan kale ahayn eh. marka waxaan qof isagaba iska jiifa waxaan u dhahnaba ma naqaano maxay wax xoreyn sababtaa qofka marka wax xoreyn rabo xilliga oo mandatekiisa oo cusub yahay oo eh, maxay mudaxineedkiisa oo cusub yahay wax qaban lahaa laakiin haddii oon afartan iska dhaafi afar kale sagaal kale hadii loogu darana wax inaanu xoreyn waa aragnaa marka in indhaha lastira maaha in dhowaan wasaaradda amniga koonfur galbeed warqad ayay soo saartay oo ay kaga hadlaysa in hoteelada iyo goobaha markaasi shirarka lagu qaban kara ay isdiiwaan geliyaan warqadaasi saameyn intee leeg ayay ku yeelan karta hadii aad tihiin mucaaradka walaal waraaqdaas waxaan u aragnaa uun maxay ahayd eh, soomaalida waxay tiraahdaa hilib ceeriina dambista lagu xalaaleystaa e, dhul isku rafin iyo maxay ahayd lagaa maqlaan u aragnaa sababto ah marka la leeyahay hubaa la sharciyeynayaa hubaa la yeelayaa hubka la sharciyeynayo ninka muwaadinka soomaaliyeed reer koonfur galbeed ah hubkiisa haysto qorigiisa haysto oo maamulka markaas jirin inta qolalka isku soo xireen maxay amisom iyo ciidamo maxay ahayd beeleed sharciga ay samaysteen isku dahaareen dadka kale ee qoryaha laga soo aruurin loo sharciyeen mase laga qaadaay yaa ku maqan yaa u maqan maayfuulkay joogtaa dabadiis dambe taagiyiin al-shabaab goosgudud dabadeeda dambe taagan yihiin magaalada dhan ay ku haayaan ay ku hareereysan yihiin yaa waayo qofka hubka laga qaadayaana loo qaadaya waxaas waxaan u aragnaa cila tahayba waa uun boorasku qaris waxbaan qabanaya iyo waxbaan gacanta ku haya iyo waxbaan maamulaya waaye waxaasna wax jira ma aha cid wax laga qaadi kartana laga qaadi karana male wuxuu samayn karana male shacabka soomaaliyeed ee hadda ku jooga maxaa samaysaan waxaasaanay noqdeen hindhaha ka qabsada leh unba isku soo kicinaay waxu ka qaban kara mase ka qaadi karana ma laha wararka waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo saaxiibadiisba ay doonayaan inay qabtaan doorashada oo markaasi la sheegay in mucaaradka aysan ka qaybgelin arrintaasi maxaad kala socotaa walaalow ah, doorashadu ma aha madaxshad maaha mana aha welimo oo isaga ah, ninka hadda meesha sii joogo heshiisiyaasideedka ku jooga cabdixsiis oo samaysan kara ma aha cabdixsiis waxa uu goono u yahay oo samayn karaa asaga iyo saaxiibadiisaba weliimo unbay gashan karaan mahayna doorasho ma qaban karaan doorashadana waa doorasho shacabka soomaaliyeed deegaanka soomaaliyeed ummada soomaaliyeed khaasatan reer koonfur galbeed ay qabsanaysa waaye laakiin asaga aha wixii asaga iyo asxaabtiisa ay ku heshiiyeen qolka gudahooda ay kusoo sheegeen inay samaynayaan haddii lagugu sheegay inay tahayna soomaali loogu sheegay inay doorasho tahay doorasho maaha weliimo weliimo unbay gashan karaan dadkaas waayahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahay xasan macalin yuusuf oo ka mid ah mucaaradka ku shirsan ee magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya mucaaradkaas oo daneynaya in isbeddel lagu sameeyo hogaanka koonfur galbeed shirkaas waxaa la sheegay weli inuu soconayo saacadaha soo aadan warmurtiyeed ayaa laga soo saari doonaa weli dhegeystayaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiib yaal mar kale barqa wanaagsan weli ogaal ayaad maqlaysaane markana ah, wararka soomaalida ka baxsan ee dunida inteeda kale ayaan aadaynaa libiya ayaan ku hormaraynaa oo laga cabsi qabo in kumanaan qof ay dhinteen kumanaan qof ayaa lasoo warinayaa inkastoo aan la xaqiijin inay dhinteen kadib markii daadad xoogan iyo duufaan xoog leh ay ku dhufatay gudaha dalka libya saacadihii u dambeeyey hogaamiyaha xukuumadda bariga dalka liibiya ee aan caalamku aqoonsanayn ayaa waxa uu sheegay in dhimashadu kor u dhaaftay laba kun oo qof saacadii lasoo dhaafay duufaanta xooga badan ayaa ku dhufatay magaalooyin ka tirsan gudaha dalkaasi waxaana ugu sii daran daadad ee isla sidaasi oo kale ku dhuftay jeha al kroji oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha sayniska iyo cimilada libiya ayaa b b c da waxa uu sheegay in dhismayaal dhowr ah ay dumeen duufaanta lagu magacaabo daniil ah ayaa waxa ay soo dhacday habeennimadii axaddii taasi oo sii karaar qaadatay saacadihii u dambeeyay todobo ka tirsan ciidamada liibiya oo kamid ahaa badbaadiyaasha ama samata bixiyaasha ayaa nolol iyo geeri lagu la-yahay saacadihii lasoo dhaafay saraakiisha bariga waxay soo rogeen bandow halka iskuullada dukaanada dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo wax kasta oo adeeg dadweyne ah gebi ahaanba hakad la geliyey magaalooyinka bariga sida magaalada bengaza Dirana, al Almaraj iyo dhammaan magaalooyin kale ku tirsan aaggaas ayaa laga cabsi qabaa in duufaantu ay gaadho sidoo kale tirada dhimashada waa ay sii kordhaysaa laanqeyrta cas waa hay-adda laanqeyrta cas ee libiya waxay sheegaysaa in boqol iyo guri ay burbureen saacadii u dambeysay madaxa shabakada bini-aadnimada ee bisha ayaa waxa uu sheegayaa in uu yaraan boqol konton qof ay dhimatay saacadii u dambeysay sida uu sheegay warbaahinta reuters sida la aaminsan yahay tiradu waxay ka badan tahay laba kun oo qof oo dhimasho ah laakiin weli lama tiro koobin dadka dhintay muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada waxaa la arkayay dad nool oo ay biyuhu qaadayaan boondooyin dumaya iyo guryo dumaya waxaana la aaminsan yahay in tiradu weli ay intaasi kasii badan karto ra-iisul wasaaraha xukuumadda aan la aqoonsanayn ee bariga libiya ninka lagu magacaabo cusmaan hamaada ayaa waxa u sheegay warbaahinta tani inay tahay musiibo loo malaynayo kumanaan qof inay ku nafwaayaan muuqaalada qaarkood la baahiyey waxay u muuqdaan dabeylaha oo dharbaxaya geedaha iyo guryaha iyadoo ay la arkayo guryaha dumaya iyo geedaha oo dumaya duufaantan ayaa horey looga digay dalka liibiya inay ku wajahan tahay xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay qobarada saynisku ay sheegayeen in duufaantan ay ka dhalatay kulaylaha cimilada daran ee dunida iyo uumibaxa taasi oo sababi karta xiliyada xagaaga ee qaboobaha in duufaantu ay isku badasho uumigeedu inay uumi baxdo taasi oo keeni karta inay xawaare xoogan ku socon karto toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa roobab xoogan ay ka da-een aasiya wadamo kamid ah sida eh, wadamada iyo sidoo kale yurubba wadamo ka tirsan sida griiga turkiga bulgaria waxaana ku dhintay in ka badan eh, boqol qof wadamadaasi dowladda u k waxa ay ku eedeysay dowladda ruushka ah in ay bartilmaameysatay markab xamuul ah oo reyd ah oo lagu waramayo inuu ku safriyey biyaha badda madow weerarkan waxa uu dhacay afar labaatankii agoosto waxaana eh, fashiliyey difaaca cirka ee ukraine sida laga soo xigtay xafiiska arrimaha dibadda ah ee boqortooyada u k markabkan waxa uu sitay ama uu ku gooshayay calanka dalka liberia waxaana lala beegsaday gantaal uu riday markab laga leeyahay dalka ruushiya oo taagnaa meel kamid a ah biyaha badda madow bishii luuliyo ruushka waxa uu ka digay maraakiibta soconaysa ama ku safraysa biyaha dekadda madow ama badda madow in loo aqoonsan karo inay yihiin cadow la xambaarsan oo militariga ukraine ay wataan taas oo digreetada kasoo baxday ama hadalka ruushka kasoo yeeray markab kasta oo ku socdaalaya biyahaasi oo cadow u yahay digniintan waxay timid kadib markii moscow ay ka baxday heshiiska taariikhiga ahaa oo qaramada midoobay ay goobjoogayaasha ka ahayd taasi oo lagu taageerayay maraakiibta xamuulka qaada iyo kuwa rayidka ah in si xorriyadda ah ay ku mari karaan biyaha madow maraakiibtan ayaa badi waxay sidaan ama ay qaadi jireen qamadida afrika loo daabulo ha yeeshee ruushku arintan waa uu ka biyadiiday bishii luuliya mas-uuliyiin ka tirsan kenya iyo qaaradda afrika mas-uuliyiin ka tirsan waxa ay sheegeen in warka kasoo yeeray raashka xilligaasi uu dhabarjab ku yahay qaaradda afrika oo xilligaasi baahiya gaajo daran iyo duruufo kala wajahaysay waxaase war kasoo yeeray xilligaasi dowladda ruushka gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi valadimir putin uu ballan qaaday ilaa iyo ku dhowaad shan wadan oo qaaradda afrika ah inuu usoo diri doono raashin u badan qamadi oo si lacag la-aan ama bilaash ah uu usoo gaarsiin doono taa bedelkeedna gebi ahaanba uu hakiyay ee eh, gaadiidka badda madow ku safra ee maraakiibta ee qaada qamadiida loo soo qaado ama loo iibgeeyo qaaradda afrika tirada dhimashada dhulgariir ku dhuftay dalka morocco ayaa sii korortay saacadii lasoo dhaafay qaar kamid ah badbaadiyaashu waxa ay dib u xasuusanayaan daqiiqadii ugu horeeyay ee dhulgariirka ee cabirkiisu ahaa lix dhibic saddex oo ku dhuftay buuraha atlas ee dalka morocco maalinimadii jimcihii koonfurta galbeed ee xarunta dalxiiska ah ee magaalooyinka lagu dalxiiso ee gudaha dalka morocco dhimashadu hadda waxay gaartay laba kun sida dowladda dalkaasi ay shaacisay saacadba saacadda xigtana waxaa sii kordhaya tirada dhimashada meydad horleh ayaa daaraha dumay laga soo bixinayaa iyo dad nool oo dhaawacyo qaba dhulgariirka ayaa baabi-iyey guud ahaan tuulooyin hoos yimaada buuraha atlas halkaas oo samata bixiyaashu dad reeda weli ay ka baadi goobayaan kuwaas oo la malaysan karo in weli naftu ay ku jirto guryo badan ayaa dumeeyey kumnaan qof ayaa barakacay xaaladuna weli waxay u muuqataa mid aan caga badan ku taagnayn xubno ka tirsan ciidamada ilaalada iyo mutadawiciinta ayaa isku dayaya in dadka ay caawiyaan iyagoo biyo iyo raashin gaarsiinaya si ay u quutaan markii hore waxaa aan ku noolayn ugu yaraan boqol qoys duuladan hadda aada u jeeda dhulka ayay la siman tahay tani waa masiibo xagga alleh inooga timid ayuu yiri mid kamida ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in caruurtiisa oo shan ahaa saddex ay dhinteen iyo haweeneydii xaaska u ahayd ama u dhexi jirtay ninkaas oo warbaahinta la hadlay mutadawiciintu weli waxay isku dayaan inay dadka badbaadiyaan oo ay raashin ay gaarsiiyaan qolyaha sayniska soodaaliya ama cimiladana waxay sheegeen in xaaladdu ay degi karto saacadaha soo aadan inkastoo weli ruxmasho aan sidaas u badnayn laga dareemayo dhulka hoostiisa wadanka morocco lixdan sano kadib waa dhulgariirkii abid ugu weynaa ee morocco ku dhufto ayaa la yiri oo dilah kumanaan qof weli saaxiibyaal ogaal ayaad maqlaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada soo dhowaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalhayo baraha bulshada ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaa idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo luul maxamuud markaana aan ku horumarno dhanka hadalhaynta waa tahay luley eh, dhankaada lahaynta aan ku horumarnana saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday ku guuleysiga tartanka genaraal daa-uud oo la ciyaaray finalkiisa islamarkaana ay ku guuleysatay kooxda dekedaha eh, sidaas ayayna markaasi kooxda dekeda oo la ciyaaraysay elman waxa ay ku garaacday markaasi laba gool iyo sidoo kale ibir ciyaartan ayaana sagaashankii daqiiqa sidaas kusoo idlaatay waxaana sidaasi guusha ay ku raacday naadiga tekadaha oo kuna guuleysatay koobkii genaraal daauud waataa cabdulaahiyow kooxda kubadda cagta dekedaha ayaa muddo labaatan sana ah kadib waxaa u rumowday rajadeedii ahayd inay ku guulaysato koobka xiisaha badan ee jenaraal daa si qurux badan ayaa fiinaalka koobkan ay u wada ciyaareen kooxaha elman iyo dekada ciyaartan aadkau quruxda badneed ayaana waxaa maaragtay u saaciday kooxda kubadda cagta dekedaha inay laba gooli eber kaga badiso elman goolka koowaad dekedaha ayaa waxay u heleen rigoore waxaana rigooradaasi gool u bedelay ciyaaryahanka lagu magacaabo anwar shakuunda mhm. kaasoo goolka koowaad u dhaliyay dekeda gool labaad ayay raacsadeen taas u saaciday in ciyaarta ay ku dhammaata laba gool iyo eber sidaasina ay ku badisay dekeda isla mar ahaantaana muddo labaatan sano kadib mhm. koobka jenaraal daawud ay ku guulaystaan kooxda dekeda mhm. iyadoo nasiibka uu saacidi waaya naadiga elman oo shalay laga qaado fiinaalkan ayaana wuxuu ahaa fiinaal aad u xiiso badan saacadihii lasoo dhaafana baraha bulshada ayuu qabsaday koobkan lagu magacaabo jenaraal daa-uud ayaa waxaa maaragtay loogu magac daray allaha u naxariistay jenaraal daa-uud oo ahaa taliyihii ugu horeeyey ciidanka soomaaliyeed kaas oo sanad walba ka dhaca tartankiisa magaalada muqdisho kooxaha kubadda cagta ee magaalada muqdisho ka dhisan ee horyaalka soomaaliya ayaana mar walba koobkan ku tartamaa iyadoo ay shalay ku guulaysatay naadiga dekadda waa tahay luuli halkaas hadii aan uga nimaano dhanka hadalhaynta markaana qormooyinka xormada ugu horraysa dhankayga ninbaa wuxuu wacay saaxiibkii waxaanu ku yidhi hooyo ayaa iga xanuunsan saaxiib lacag aan daawo u siiyana ma haayo wuxuu yidhi waa caadi dhib ma leh saaxiib muddo yar kadib isoo wax muddadii yarayd kadib wuxuu wacay saaxiibkii mise taleefankiisii uu dansan yahay wuu ku celceliyey dhowr jeer ilaa uu ka daalay dabadeed waxa uu raadsay cid amaahisa lacag nasiib darro maanu helin iyadana wuu murugooday adduunkii ayaa la soo yaraaday marka laga soo tago xanuunka uu ku hayo hooyadii xanuunkeedu waxaa kaga darnaa saaxiibkii keli ahaa ee uu lahaa oo ku wacadfuray isna wuxuu ku noqday gurigiisii isagoo uu murugsan wuxuu u tegay hooyadii oo farxadi ka muuqato oo xaaladeedu fiican tahay kiish daawo ahna ay ag taallo wuu baxay waxaanu weydiiyey walaashii yaa keenay daawada waxay tidhi waxaa noo yimid saaxiibkaa wuxuu qaaday warqaddii daawooyinka sidaas ayuuna u soo iibiyey waxaanu keenay in yar ka hor farxad ayuu ilmadii cishan waayay wuu baxay isagoo oo baadhaya saaxiibkii wuxuu yidhi saaxib waxaan ku soo wacay dhowr jeer taleefanka wuu kuu xidhnaa haa wuu xidhnaa waayo taleefankaygii waa iibiyey si aan hooyadeen daawo ugu siiyo inaad garato macnaha saaxiibtinimada dhabta ah ayaa sheekada laga kordhisanayaa maaha saaxiibka danaystaha ah mid sidan samayn karaa qormadan waxaan ka soo xiganay qof baraha bulshada ku soo gala cabdiweli jaamac walahi cabdulaahi ee qormada ugu dambayso dhankeyga haddii aan soo qabto waxaan ku soo qaadanaynaa caafimaadka sabiibka sabiibka waxaa ka mid ah waxyaabo muhiim u ah jirkeena haddaba faa'iido nuucee ayuu u leeyahay caafimaadkeena dhiigla-aanta sabiibka waxa uu ka hortagaa dhiigla-aanta sababtoo ah waxaa ku jirta maadooyinka iron cober botashiyam magnesium iyo fitaminis aada u badan oo muhiim u ah dhiigga gaar ahaan dadka dhiigla-aanta qaba finanka cunista sabiibka si maalinla ah waxay kaa dhigaysaa mid da-diisa ka yar muuqaal ahaan wuxuuna liisho ka dhigaa maqaarka wax uuna meesha ka saaraa finanka iyo haaraha wejiga gaaska iyo saxarada sabiibka wuxuu jilciyaa saxarada wuxuuna dejiyaa gaaska sababtoo ah waxaa ku jirta botashiyam iron iyo fitamin c oo muhiim u ah dheefshiidka iyo saxarada istareeska iyo walwalka sabiibka waxuu dejiyaa neerfaha wuxuuna yareeyaa walwalka iyo istresska sababtoo ah waxaa ku jirta maadooyinka tiyaamiin b sigis iyo b twalif oo muhiim u ah neerfaha iyo maskaxda ugu dambeyntii caruurta sabiibka lama siiyo caruurta ka yar sagaalka bil maadaama uu keenayo qabatin neefta ah sida in la ceejiyey oo kale sidoo kale waxa uu halis gelin karaa neefsashadooda sidaa darteed waalidka ka taxadaraan in caruurta aad ku yaryar ee halka sano ka yar ay siiyaan sabiibka qormadan ayaan waxaan ka soo xiganay dhaktar cabaas tuur yare ahaana iyada ayaa u dambaysay xubinteennii bandhigga warbaahinta bulshada tan iyo intaan dib u kulmi doonno sidaasii nabadgelyo hayluuli bootaan way mahadsan yihiin xubintii bandhigga warbaahinta bulshada ay nala socodsiinayeen welina waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal aad tahay saaxiibayaal weli ogaal ayaad maqleysaan qaybihii dambe barnaamijka ayaan kusii siqaynaa markana wararka dunida inteeda kale ugu waaweyn ee soomaalida ka baxsan ayaan kusii siqaynaye suudaan haddaan aadna duqeymo cerka ah ayaa lasoo warinayaa kuwaasi oo xaddii ka dhacay magaalada khartuum in tirada dhimashadu ay korortay afartan iyo lix qof ayaa la sheegayaa in dadka ku dhintay ay yihiin sida laga soo wariyay ilaha caafimaadka ee gudaha magaalada khartuum in ka badan konton qof oo kale ayaa duqeyntaasi axaddii ka dhacday magaalada khartuum ku dhaawacmay xaafadda mey ee magaalada khartuum ayaa weerarkani ka dhacay ciidamo waa ciidamada milatariga iyo sidoo kale kuwa arsefta ee kasoo horjeeda milatariga ama ciidamada xooga dalka ee wadankaasi suudaan ayaa midba midka kale ku eedeeyey in weerarkaasi uu ka dambeeyey dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay gebi ahaanba waxaa loo gudbiyey cisbitaal ku yaala magaalada khartuum halkaas oo lagu tira koobay rsf ama ciidamada rsftu waxay ku eedeeyeen ciidanka cirka ee milatariga in weerarkii axaddi dhacay iyagu mas-uuliyadooda ay leeyihiin suudaan waxaa ruuxaya rabshado xoogan tan iyo bishii abriil markaas oo dagaal xoogan oo ka dhacay kuwaasi oo u dhexeeyey jenaraal cabdulfataax al burhani iyo sidoo kale jenaraal maxamed xamdaan dagaalo labada jenaraal ee kala hogaaminaya ciidamada arsafta iyo ciidamada xooga dalka dalka suudaan tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyey kubanaan qof ayaa barakacay magaaladuna burbur ayay wajahday waxayna u muuqataa in suudaan weli rabshadaha ka taagan ay yihiin kuwo weli sii taagan dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu kala qaybiyey gudaha dalka ajahda sida uu ama qortay warbaahinta dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeynayaa inuu farageliyey xaaladda dalka suudaan warbixin dhawaan ay daawacday wargeyska the world star ayaa waxaa lagu xusay imaaraadka carabtu sidoo kale hub uu siiyey kooxaha sida militariga u tababaran ee lagu eedeeyey inay dagaalka ka wadaan gudaha dalka suudaan ee ciidamada rsfta waxaana eedeymahaasi dhan waxaana eedeymahaasi oo dhan wajahaya dowladda imaaraadka carabta inkastoo wali mas-uuliyiintoodu wax jawaab ah aysan ka bixin cabdifataax al burhani ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka eritrea hogaamiyaha dalka suudaan genaraal cabdifataax al burhani waxa uu maanta socdaal rasmi ah uu ku tagayaa magaalada caasimadda u ah dalka Eritrea ee Asmara. Madaxweyne Azizi Afwerki iyo mas-uuliyiin kale ayaa dhowaan wafdiga Janaal Al-Burhani garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ee magaalada Asmara kusoo dhaweeyey. Labada hogaamiye waxay yeelanayaan kulan khaas ah oo ay kaga wada xaajoonayaan xiriirka danaha labada dowladood iyo sidii loo dejin lahaa xaaladda qasan ee Suudaan. Janaal Al-Burhani waxa uu isla galabta dib ugu soo laabanayaa magaalada boorto suudaan oo haatan noqonaysa caasimadda kumeel gaarka ah ee dalkaas si kastaba suudaan jenaraal al burhani waxa uu tegayaa maanta wuxuuna la kulmayaa mas-uuliyiin kala duwan oo uu kula kulmayo magaalada caasimadda ah eritrea dowladda mareykanka waxa ay qaaday tallaabo jidka u xaaraya in lasii daayo shan muwaadin oo u dhashay dalka mareykanka kuwaas oo ku xiran gudaha dalka Iiraan Washington ayaa waxay ogolaatay in dalka Iiraan uu fasaxo lacag gaaraysa ilaa iyo lix bilyan oo dollar oo kaga xirneyd dalka koonfurta Kuuriya iyadoo lacagtaasi loo wareejinayo dalka Qatar lacagtan ayaa lala xiriirinayaa kadib markii uu Mareykanku uu ku soo rogay cunaqabateynta dhaqaalaha dalka Iiraan sidoo kale waxaa heshiiska qayb ka ah in mareykanku uu sii daayo shan muwaadin oo u dhashay dalka iiraan oo ku xaniban gudaha dalka mareykanka xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa todobaadkii hore qalinka ku duugay amarka lagu fasaxayo lacagtaasi bil kadib bil kadib eh, markii mas-uuliyiin ka kala socda mareykanka iyo iiraan ay mabaadi ahaan ay kaga heshiiyeen arintan go-aanka lagu fasaxayo lacagtan ayaa waxa uu socdaa ama qalinka ku duugay Mareykanka wixii intaa ka horeeyayna waxaa lasoo afjaray khilaafka. Nuxurka heshiiska ayaa hore loo shaaciyay sidoo kale waxaa la filan karaa inuu soo baxayo go'aano la xiriira in lacagtaasi la fasaxo hase ahaatee waxaa markii ugu horeysay uu maamulka sheegayaa in heshiiska ay ku jirto in la sii daayo shan Iiraaniyiin eh, ah lamana sheegin ama lama magacaabin magacyada iyo sidoo kale waxa yihiin dadka lasii fasaxayo ee xabsiyada ku jira gudaha dalka mareykanka ugu dambeyntiina hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ama madaxweynaha kuuriyada waqooyi waxa uu safar rasmi ah ku tegayaa magaalada caasimada oo ah dalka ruushka wadahadal rasmi ah ay yeelanayaan labada madaxweyne valadimir putin iyo sidoo kale kim jong un wakaalada wararka ee rushiya waxa ay xaqiijisay inuu hogaamiyaha kooriya waqooyi uu bilaabayo socdaal uu ku tagayo ruusiya ah isaga la kulmi doono valadimir putin kulanka labada hogaamiye ayaa waxa uu dhici doonaa magaalada kizava ee dalkaasi ruusiya ah ee u dhow xaduudda labada wadan dhinaca kale idaacadda codka kooriyada ee waqooyi waxa ay sii daysay in hogaamiyaha kooriyada waqooyi kim jong un uu la socdo mas-uuliyiin khaas u ah iyadoo sidoo kale beyonyangi kulamo kale lagu qaban doono kadib markii laga soo laabto raashka waxaa la aaminsan yahay labada madaxweyne inay ka wada hadli doonaan danaha labadooda dan iyo xoojinta xiriirka iskaashiga caalamiga ah oo ay leeyihiin iyadoo maraykanku uu ka carooday kulanka labadan madaxweyne horena uu ku reedo waqooyi digniin uu u siiyey weli saaxiibayaal waxaad maqleysaan ogaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryadhaha kalamaanay gobanimadu waa geed ku baxa dhiiga geesigae gobanimadu waa geed angaaliya islaan gacala ku siine kundhigiisu waa kaa ninkii xiligun uu war waxaa la yidhi rubadoo go'diya waa mid uun libin ku rayrayye raggu waa dhintaa amase waa riiq ku diriraa war waxaa kaloo la yidhi garba siman laba geeshtagaal gacan isweydaarsi gobannimo midkii goobayaa geeriaminawali kala laaray regmeeliska gaylankii huban garaarsada ama ha gohe ama guulaysade war waxaa kaloo la yidhi dhimashadu xaq weeyo mar bay nolosha dhaantaaye dharagiyo mar bay kaa yihiin dhaqasha xaaraan war waxaa kaloo la yidhi haddaan ruuga loo dhigin shabaab weyna rogayaan ha werwerin anoo nool wardiyey baad mudan wakhtiba iskeenbadi qayrkaa waad ku hiirsani aryaa waaqlo war ma haysad een welwelaysana ma jirtee shabaab wabtaa laga diyaa la yidhi war cabdulla waaqla u qaban gooja caddaa ka dhex qaylinaye adugu warkayga dhexgelina ceelgaras berigaa lagala wareega ruunirgoodna hadda agtiisa la joogaa xaalado horena waa la bedelaa la yidhi oo tuulooyinka laga nadiifiyaa la yidhi intaan beledka la gelin oo xataa baadiyaha in qof ku hero lama rabo amiiradi xataa eriga ilaalihayoo la sheegaayo mahay joogaana loogu tegaahaa la yidhi asaa erigaan magacyihiisa sheeg la leeyahaa la yidhi hadda geed dambeo higlaya amba lama hoos wasgeli doono cabdilow minii saas la yeelay mac sokor war anugu waagaan adhin jirka ahaa cadhayga ridaan ugu jeclaa ogol baa loodhan jiray war dadkasan sheegasan annaa raa'iya alqanam khamsa siniin qaar erawaa ka jiraan madeeyow mid kalena waxa uu yidhi arbacata cashara sana qanam armiga dadkaa qaatay oon arxan kuu geli doonin ari kaa celin maayee argagixiso inaga tag abuudayadaan aragnay is-ilaaliyaan baaranay islaam soo ambaanahay eebbow allahayow adiguna na taageer ilaahow war madaxweynaha jubbaland axmed madobe oo gabiye wuxuu yidhi soomaaliya waa danteena innagoo isku duuban la dagaalka shabaab ninka diidaya maanta waa dembiile caddaystay war bashiirow axmed madoobe wuxuu kaloo yidhi madaxweynihii iyo wiilkiisiioo tuuta gashadaa furunta taagan dariiq kastoy mar maagaanna gaari qaraxaa loo dhigayaa gambana maayaanoo way socdaan marka waxaan la yaabanaa kuwa gadaashooda ka guryamaya oo siyaasiyiinta sheeganaya maxay ku hadlayaan maxayse ka hadlayaan aryaadhaha axmed madoobe warkiisa maadan fahmine madaxweynaha sumaynaan u xiro u yidhi muggan warkiisa dhuuxana aniga waxaa iiga soo baxday waa kaa raalligeliha warka faarax macallin iyo wixii lamida war xaalmarinta axmed madoobe buntland ma ogtahay warbow buntland doorasha kuma kulsantay axmed madoobe waxaan oran lahaa kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay dowladaay war waxba laydiinma sheegi karo warka waad ku rafataane eh. axmed madoobe wuxuu yidhi shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa eh. kuwa maanta diidan dagaalka shabaab birri ayagoo xil doonahayna soo hor istaagi doonaan ee eegga magacyadooda inta sii qortaan birri dhagax tuura aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi eh. hownima taqan ina tira eh. yatahay waxba terime nima taqan ina tira yatahay waxba terime war ahmed madoowe dhankayga kasoo dhameeye dhankaaga kasoo dhama maylingaruwaay war madayow lafta gareen fiiro keliya ku filan buu yidhay xagguu ka soo dhammeeyey fuy fiiryow jalays waa malka fuugsa eebow niin fududay mayngaruwaay war madayow hadda muuse biixidaas canoodkuguma haysto war kalemaanay war ma haysiine maantoo kale labaiyo e labaatan sana ka hor axmedow dhalashadaadi miyay ku beegan tahay war labadii kunay ahayd dowladdii carta markii la soo dhisay aryaa cabdiqaasin ceeluma qodna cidna uma maqna mugow lahay miya warbow cabdilaahi yuusuf baa ka dambeeyey hayaay ma daahir riyaale kaahin war waaqlow ma isu sharaxay war weligiin kalemaanay warka waa ku didaan sidaad daalan maanta waxay ku beegantaa sano kahor maalintii daarihi mataanaha ee maraykanka la qarxiyey niya walmooshidi usaama bilaadan aman dheera dhimadi war daalibaan iyadaa hadda xukunta afghanistaan warba waa alqaacli ka baxeen horta daaraha maraykanka wixii qarxiyey khawaariijtaan miyay ahaayeen war waxba laydinma sheegi karo dad falanaa tihiin weli lama dhisin maraykanka beesi haysan mayn guraahan hooba daardiba dhisad waayeen qaryamadeeyo hoteeladii ay shabaab min afarta jeer qarxiyeen miyaan hore laga dhisin xaad beentuu sheegi war dhibaatadii dhalatay ilfa sebtembar maraykanka adduunko dhan bay saamayn ku yeelatay dad badanna waa ku baaba'ay wadamo badanna waa ku dumeen cadowgu maraykanku waagaa la dagaalamayayna wuu sii fiday meelo nabad ahaana dambaa ka oogmay dad badanoo muslimiinoo wax dembiya gelinna waa galaaftay markaa masiibadaa ciddii bilowday ee ciddii ka jawaabtayba wax wanaaga sooma kordhin waroro waxaa loo yidhi debkii manaafaqshida muslimaa ku gubto warororo hanugu buqina reeriini qabo warba weydalkaanba warkayn dalka waxaa ka jiree ceel garasoo muuqata gacantaa lagu hayaa war barshirdheerow ma ciidamada buntlandaa galay dhammaanay war ma haysiine ceelgaras markii la galay berigii hore meeshii la qabtay ilaa ciidanku miina baaris ka sameeya shacabku magaalada ma geli jirin laakiin xildhibaanno jadbaysan oo shan sano guryahoodii arkin oon qaarkood muddadaas waalidkood soo salaamin arkinna ayaa orod ku galaa layidhi magaalada haddee jeshii dhammaataa ifka joogi maysaa la yidhi xildhibaan maxamed maxamuud yare oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo cabdulaahi ibraahin oo ka tirsanaa golaha deegaanka dhuusamareeb ayaa ku dhintay baa la yidhi laakiin waxaa caloolxumo lahayd toddobaad ka hor xildhibaan maxamed maxamuud yar asagoo hadlaya wuxuu yidhi waxaan u soconnaa jahaad aan ka soo noqosho lahayn hadda ilaahay waa u aqbalay jinnadii allah ka waraabiyo war calaa kulli xaal allah u naxariistee gesiga dhulkiisa gusha u horseeda gerida dishay gedka habbo wargobannimada waa loo go'a godka aakhiriyo ilbaa loo galaa gowracatada weli jidka ahbow aryadhaha xildhibaanada shihiida horena ilaahay u waafajiyo uga hadla allahow naxariistay jiday dadka noolna u fureene dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii kalamaanee warka hore war soo dhaafiye xildhibaan mawlid cabdi maxamuud oo ka tirsan goraha baarlamaanka maanta ka hor hadlayey ayaa waxaa ka soo yeedhay xarakatu mujaahidiinu shabaab war wixii uurka kaa jira afkaa kaa xadaa la yidhi qarsoon ama qubtoonna waa la yidhi warbawsow lama odhan hadal wuxuu maa yahay intaadan odhanine afka hadduu ka soo baxo aduu ma arrimisid war shabaab ayadoo shabaab la yidhaah oo kooxda dhiigcabkaan la yidhaah oo ugus la yidhaah oo argagixiso la yidhaah miyaan shirkii culummada laysku waafaqin inay khawaarij yihiin looguna yeedho see xildhibaan baarlamaanka nugu matelayaa mujaahidiin u dhihi karaa war haddaba waynu cabsanahayo sooma dhici kadho war kalemaanay shabaab ninkii ammaanaya ninkii daaya waayaba la isdhaafi maaye haddaad arki jirteen taliyanaba sugidoon la arkin oo sawirkiisa saxaafadu inta raadisay ay weyday maanta qarqaris waa dhammaaday warwarka ha soo dhex geline taliyihii nabsugidda soomaaliya mahadsalaad asagoo tuuta xidhanaa furunta dagaalka lagu arkay cadcadooya waar maindhuu soo shisay maw hadda nin isqariyey ma diriro balow hadda nin baqay kaa dhimay isan la imaari jarne war fulaybaa gadaashada hadday goobi dirirowdo waar kalgacalow intaad garanaysa way dhaaftay war mahadoo tuutaha gashan markaan arkay anigoo isla khawaariijtii waa u ku dhammaatay ayaan arkay madaxweyne qoorqoor iyo wasiir madaxaana furan oo dhinacyada ka taagan calaa kulli xaal tilaabadan qaadayno ninkii turunturey maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin leh joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay waayahay dhegeystayaal xubintii kalamaan waxay u dambeysay barnaamijkeena ogaal mar kale intaan kulmayno haddii la yaraado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo